الصلاaة والسلام على رسول الله وآlه وصaحبه أجمعين وbعd بsم الlh الحمdu لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الxاadirin والمسلمين قال شhيkh الإسلام بن تيمyة رحimه الlه وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم فمعلوم ان هذا موجود وهذا موجود ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود ان يكون وجود هذا مثل وجود هذا بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الاضافه والتقييد والتخصيص ولا في غيره فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وأن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو المسمى الاسم المطلق وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره مع أن لا يشركه لا يشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل منهما نعم قال الإمام رحمه الله تعالى وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن yaqbal lwujuuda walcadam waxaanu kusoo jiray muqadimadii gogoldhiga ahayd ama ararta ahayd ama hordhac ahayd oo muqadima aada u qiimo badan ah oo uu sheekhu kasoo hadlay ariiqat rusul fi lasmaai wasifaat iyo ariiqatu mukhaalifi arusul oo falaasifo baatiniyo jahmiyo muctasilo iyo wixii la halmaal oo dhan bu sheekhu kasoo hadlay waxaa u dambeysay marka nin walba oo khilaafa salafka ama ariiqat rusul khilaafa tanaaqudka ka muuqanaya iyo sheekhu inuu tilmaamo aslu ishkaalihi shubhada meesha ka raacdaba sheekhu soo waday shalay marka walxaadiu mumkinun taas inagoo rabna inaan waqtigu dhamaaday mafhum lxaadi waa mafhum isagana waa maslaq min masaliqi cilmi lkalaam oo laba shay ayaa lagu idlaaqa xaadiidka haddaan la kala saarina waxaa ka yimaada dalaal baa ka yimaada fi lasmaai wasifaat alxadiu fi isilaax lcaam lilmanaatia wlmutakalimiin alxadith fi isilaax alcaam lilmanaatiqa wlmutakalimiin waa maa wujida bacda an lam yakun maa wujida bacda an lam yakun xaadith mutakalimiin iyo manaatiqiya ahlulkalaamku waxay yidhaahdaan shayga la helay ama yimid isagoon horaan jiri jirin isagoon horaan haddii marka sidaa lagu fasiro la yidhaha alxaadisu waa maa wujida bacda lam yakun waa muraadifun lilmakhluuq mafhuum lmakhluuq iyo mafhuum lxaadis marka iyada waa isku mid macnaha makhluuqa iyo macnaha xaadidku markaa isku mid bay noqonayaan haddaynu ku qeexno xaadidkii aan ku qeexno waa maa wujida bacda lam yakun waqad yuطlaqu alxaadiu cala lmutajadid macno labaad macnahaas horay u jeedaan mutakalimiintu xaadii hadday ilaaqaan meeshay ku yimaadaan xuduud iyo xaadii hadday kuu sheegaan macnaha horay ujeedaan ee makhluuqa ah. waana bacd اlxaqi walaysa kula اlxaqi xaadiku minhu ma huwa makhluuqu wa minhu ma huwa غayru makhluuq sawaabkan wuxuu ah la yh wa almutajadidu fayakunu اlmutajadidu acama min almakhluuq ma yأtiihi min dikri min rabihim muxdatثin muxdain ila stamacuuhu wahum yalcabuun muxda alqur'aan waa muxda walaysa makhluuqan lanna waa shay tajadada takalama allahu bihi xiina shaaa kayfa shaaa liman shaaa min cibaadihi oo arususha ah marka wal falaysa kulu xaadiin makhluuqan marka in xaadidka la yidhahdo almutajadidu almutajadid lxuduud marka iyada ah mutajadidku ama xaadiku waa macno ka camsan macnihii hore ahaa maa wujida bacda lam yakun ayb haddaba marka wuxuu sheekhu ujeedo huna ee uu yihi walxaadiu mumkinun waa macnihii awalka ahaa oo makhluuqa ahaa maa wujida bacda lam yakun buu sheekhu ujeedaa kalxayawaani wاlmacdini wاnabaati wadi wاlxaadiu mumkinu laysa biwaajibin walaa mumtanicin hadda waan isfahana alxaadiu yuطlaqu calى macnayeyn axaduhuma acamu min alaakhari yuطlaqu calى اlmutajadidi wahuwa acamu wa yuطlaqu calى wahuwa akhas markay markay iطlaaqa hayaan mutakalimiintu ama qolyaha falaasifada ama manaaطiqada ama ahlulkalaamku weligaa iska ilaali ilahay laa taquumu bihi alxawaadiu waay waxay ujeedaan laa taquumu bihi almakhluuqaat waan salimaynaa iyagu laakiin waxay rabaan inay ku dafiraan oy ku inkiraan ilaahay afcaashiisii iyo sifaadka ikhtiyaariga ahaa alati tatacalaqu bimashii'at اllahi wa qudratihi kaalgadabi wاlraxmati wاlاkhtiyaari wاlficli wاlkalaami ila akhirih sifaadka noocaasa ilaahay axad uusan horaan jeclayn buu hadda jeclaanaya liannahu kaana kaafiran uma aslama wa aamana billah kaana caasiyan faasiqan uma taaba waasuna xasuna tawbatuhu idan afcaasha noocaasa ama sifaatka noocaasa waxaa loo yaqaana asifaat alkhtiyaariya idan shay horaan aan jirin baa yatajadad fi xaq illahi subxaanahu wa tacaala idan ninku markuu ku yidhaahdo ilahay laa taqum bihi alxawaadiu waxaad leedahay mafhuum alxadii waa mushtarak laba macnaa wadaaga ayaha ayahama turiid keed ujeedaa daad ujeedo ilaahay laa taquumu bihi acyaanu qaa'imat binafsiha oo makhluuqaada nacam laa taquumu bihi alxawaadi ay lmakhluuqaat amaa sifa tatatajad cusboonaa soo kordhaysa addoommaha qaarkood rabbi uu jeclaanayo kuwa kuwa uu rabbi subxaanahu watacaala necbaanayo kuwa uu kuwa dilayo kula yawmin huwa fii shanin haddaad ujeeda alxaadi tajadud qiyaamu afcaali illahi bihi aw qiyaamu sifaat اlاkhtiyaariyati biاllahi waxaan leenahay waa صaxiix liana ficl allahi laysa makhluuqa wain kana mutajadida xaadiثa bacda an lam yakun ayb idan axaadiisi iyo afraadiisa mutajadida ama asluhu waa qadiim afcaashaas marka iyo sifaatka ikhtiyaariga waxaa la ihahdaa qadiimatu annawr xaadiثat اlaxaad miaaluhu hadda aniga waan hadlayaa mutakalimun mxaan ahay bilficli waxaad dhi jirteen markaan aamusnahay waxaad dhii kartaa xasan waa mutakalim u ujeeda awood buu ulay inuu hadlo quwat lkalaam aw sifat lkalaam buu ku tilmaaman yahay waad idhihi kartaa haddaan doono markaa aan aamusnaadaba ilaahay subxaanahu wa tacala waa mutasifun bilficli wاlkhalqi wاlrisqi iyo sifaatkan oo dhan ba wاlgadabi wاlraxmati ila akhirihi waa xaadi qadiimat الnowm ilah waa mutasifun sifaatkan fi asliha fi asliha laakiin tajadud bay leedahay fi اlwaaqici wاlkhaarij yarda can hada wayaqdb calى hada so sidaa maaha ykhtaaru hada walaa ykhtaaru daka yatakalamu man shaءa waytakalamu ida shaء wayaskutu ida shaء baan umaynaya idan afcaasha noocaasa ahayd ee tatacalaqu ama sifaatka noocaasa tatacalaqu bimashii'at اllahi waاkhtiyaarihi waxaa loo yaqaana asifaat alkhtiyaariya markuu ilahay doontuu sameeya doortuu sameeya marka doonana wuu iska daayaa kuu doono wax siiya kuu doono u diidaa abuurku iyo kalaamku iyo sifaatka waa maxay dhanna waxaa ku jira xuduud oo tajadudka loo jeedo dhanna waa qadiimatu annawc annawc marka iyagu marka ay kuleeyihiin ilahay laa taquumu bihi alxawaadiu waxay ujeedaan afcaal allahi wa mafcuulaatihi khalqiga oo sifatu takhliiq waliijaad ah iyo makhluuqii laftirkiisi bay rabaa inay anfiyaan marka waa masyada lagu gaado ardayga aan la soconin mustalaxan inuu yahay salaax duu duuxaday marka macnahaas shalay waa inaan tilmaana intaan baan ka rabaa ama almumkin oo shalka soo sheegay waa mastawaa tarafaahu shalay waan sen ina meesha u baahan tahay in la furfuro almumkin waa mastawaa tarafahu wujuudan wacadaman almustawi طarafayn wujuudan wacadaman ayaa la yidhaahdaa mumkinka shayga ay suuragal tahay in la helo in la waayana ay suuragal tahay sidai inagoo kale waa mumkin haddaana wujuudkeenna iyo jiritaankeenna uusan suuragal ahayn maanan abuuranenoona lama arkeen wey ayib haddii si jiritaankeennu uusan mumkin ahaynna lama waayeen oo waa la ysbaabi'in karaa waa la ysalaagi karaa waxaan allah ina soo hari maayo mar <laughs> markii la gaadho idan ma stawaa tarafaahu wujuudan wa ayaa mumkinka la yidhaha faida tarajaxa wujuuduhu fallahu yaluquhu faida tarajaxa wujuuduhu fallahu yakhluquhu shaygii mumkinka wujuudkiisu markay raajix noqoto lixikmatin rabbaaniya limaslaxatin rabbaaniya ligaayatin xamida fallahu yaluquhu makhluuqaadkan hadda caalam almushaahadka o dhan ba mar baa la abuuray horaana ma jiri jir xilligaa xilli ka horeysa ilahay inuu abuuro soo ma awoodin xilligaa xilli ka horeysa in eh, min alcarshi ila alfarsh in la abuuro ilahay soo ma awoodin muxuu abuuri waayo lam tatacalaq bihi alxikmatu waliraadatu idan cilmigii ilahay iyo xikmadiisii ayaa keentay xilligaa muxadadka in la abuuro alcaalam almashhuud alcaalam almashhuudna waa qeyd aan ujeedo oo macno badan ku xidhan yahay alcaalam almushaahad aw almashhuud waa qeyd laazima lanna wixii kale ilaahay nooma sheegin caalamkan wax ka horeeyey daahir lqur-aanna inaan wax ka horeeyen waa si waa tilmaamaya wa kaana carshuhu cala almaa carshiga ilaahay ma biyuu ku dul biyaa ka hooseeyey oo uu ka sareeyey ibn cabaas waxaa ka sugan wa kana wa kana kana kana biyaha laftirkooda hawaasi haysay dabayl baa haysay oo kasii horeysay dabayshaana wax kaloon baa sii jiri kara marka inagu markaan leenahay awalu maa khalaq allah waxaan ujeednaa min alcaalam almashhuud caalamka inagu aan ognahayn aragneen naloo sheegay ama qur-aanku noo sheegay oo min alcarshi ilaa dhulka aan joogna ah amaa wixii xaggaas ah waxaa weeye waxay ku xidhan tahay awalu maa khalaq allahda awaliyadaasna wliya nisbiya idaafiya awliya nisbiya awalu ma khalaq allahu lqalam wa awliya nisbiya leano qalamka waxaa ka horreya sida sawaabka carshiga aahir quraan carshiga waxaa kasii horeeyey biyaha cinda saxaaba wataabiciinna biyaha waxbaa kasii horeeyey wa min hama ayuda shekh islam ibnu taymiya ma min makhluuq ila min maada shay walbao makhluuqa maaddo ka horreysa oo laga sii abuuray baa jirta marka baxdiga tasalsul fi laathaar walmuairaad ad ugu mashquulma waanu gaari doonaa insha allah almuhim almumkin wama stawى طرفah وujuda وcadma faإida تarajaxa وujuduhu khalaqahu اllah lxikmati lxikmati yaclamha اllah maxaad kaga badbaadaysaa limaada shaygan loo doortan xilliga rabbi inuu abuuro oo waktigaa wakti ka horeysa rabbi u abuuri way maxaad leedahay sidaas wey ayb waa shaygaa muhim jiddan wey waxaa ii yimid alwaajib mafhum lwaajibi sheekhu waajib iyo xaadid iyo mumkin mustalaxaadka waa inaad iska ogaato wma kana wujuduhu daruuriyan alwaajibu waa ma kana wujuduhu daruuriyan shayga in la helo uu jiro ay tahay daruuriga bimacnaa maa yamtanicu cadamuhu mustaxiil lcadam aya waxaa la yihahdaa waajib maxaa iisoo haray mumtanic kii hadda cagsigiisa ka dhig kii hadda ad soo martay mxuu ahaa alwaajib waa ma kana wujuduhu mumtanicuna ma kana cadamhu daruriya ma kana cadamuhu daruuriyan idan waa isku cagsi wey waa shayga in la waayo ay laazim tahay bimacnaa waa mumtanic lwujuud mustaxiil lwujuud marka dee ma kana wujuudu daruuriyan de waa allah subxaanahu wa tacaala axaadiidkuna mumkinkuna waa makhluuqaadka mumkinkuna waa makhluuqaadka la halmaala maxaa iisoo haray mumtanic waa ka wujuudi khaaliqayn oo ka wujuudi shariiki lilah idan falaa yaqacu walaa yakunu shariiku lilahi subxaana wa la caqlan walaa sharcan intaan dambe sheeku marka masaladan dambe waydaa kaana haddaad isla fahnaad alxaadi iyo labada iطlaaqa uu leeyahay iyo musam mafhum mumkin mafhum lwaajib mafhum mumtanic aan isla fahna waxaa iisoo haray meeshaan sheekhu idaafo iyo taqyiid iyo takhsiisna wuu sheegay wuxuu kaloo sheegay musama lwujuud buu sheekhu aada u sharxay wida kana min almacluum bdaruurati ana fi lwujuudi ma huwa qadiimu waajiban binafsihi wama huwa muxdatun mumkinu yaqbal lwujuuda walcadam famacluumu ana ana hada mawjuudu wa hada mawjuud yani ana hada oo waajibkii ah waajib lwujuudka allah waa mawjuud wa hada oo mumkinkii ah waa asna mumkin lwujuud waxaa lagu sifaynhayaa mawjuud mid walba waa lagu tilmaamaya walaa yalzamu min itifaaqihima fi musama lwujuud fi musama ay fi macna lwujuud musama huna macnu sheekhu ka wada intuu hadda risaala sheekhu musama marna daatu ujeedaya daatu ujeedaa oo daata iyo xaqiiqu ujeedaa marna macnu ujeedaa marka kulmaa siyaaqaad fiirinaysaa walaa yalzamu min itifaaqihima ay itifaaqi lwaajibi wlmumkini ay isku waafaqeen min xayu liطlaaq lafdiga la ilaaqo fi musama lwujuudi ay fi macna lwujuud lkuli macnaha wujuud ay isku waafaqeen an yakuna wujuudu hada mila wujuudi hada bal wujuudu hada yahusuhu wa wujuudu hada yahusuhu waاtifaaquhuma fi liطlaaqi wاllafdi fi smin caamin fi smin caamin yani macna guud buu ka wadaa sheekhu ismin caamin fi lafdin caamin fi macnan caamin isku mid wey laa yaqtadi ma keenhayo tamaaulahuma tamaaulahuma laanka in la kordhaba inay fiicantaad muddo so sidaa maaha lanna faacilka yaqtadii wuu ma sheegno tamaulhumna mafcuul buu noqonaya filay dhib taas haddaan isla fahmayna marka almusama lwujuud lahu alaau xaalaat musama lwujuud sheekhu baxdigiisa qiimaha badan lahu alaau xaalaat xaalat lilaaq iyo xaalat lidaafati ila allah xaalat lidaafati ila lmakhluuq waa saddexdaasu sheekhu inoo sheegi doonaa musama lwujuud ama mafhuum lwujuud wujuudka ama mawjuudka hadda laguu sheega laba mid un weeye in la ilaaqo oon la dabrin oon la xidhin oo la sii daayo mawjuud la iska yidhaahda ama wujuud la yidhaahdo iyo in la idaafeeyo oo loo aanayo axad ama shaksi kale loo aanayo haddii marka la ilaaqo wato shidoo ka hadlaayo oo uu ku yidhi macno kulli oo dihni ah wey waa mafhuum kulli ah oo dihni ah walaa yuujadu fi lkhaariji ila juزiya mucayana maynu wada soconnaa cinda alidaafa ilahay haddii loo aaneeyo wujuuduhu waa wujuud yaliiqu bihi wa yakusuhu oo ilahay jiritaankiisu waa waajib lwujuud innaga jiritaankiinu muxuu ahaa mumkinu alwujuud ayib marka waan kala tegaynaa axad walba wujuudkiisu waa taabicun lidaatihi iyo xaqiiqadiisa iyo khasaaitiisu raacaya marka ilahay loo idaafeeyana macno goonuu yeelan marka uunka loo idaafeeyan loo aaneeyana wujuudkii macno gooni u yeelan marka la idlaaqana macno guud oo khaaliqi wujuudkiisi iyo makhluuqi wujuudkiisi ay wadageli karaan min xayu lmacna lkuli diini ayuu yeelanayaa manu socona allah idin barakeeyo waxaa iisoo haray alidaafa alidaafa istilaaxan waa damu shay ila shay alidaafa waa damu shayin ilaa shayin liltacriifi aw taksiis waa in shay shay loo aaniyo ama loo tiiriyo in lagu qeexo ama lagu dabro oo lagu khasiso ama taqyiid ama taqyiid oo sheekhu sheegi sheegay waa atacyiinu taqyiidku waa tacyiin shay in la bardhabo aw ilwasfu biamrin zaa al cala alxaqiiqati walmaahiya taqyiidku waa labada macnaba sheekhu u isticmaali doonaa atacyiin shay la cayimo la bardhabo aw ilwasfu biamrin zaa al cala alxaqiiqati walmaahiya ama shayga in lagu tilmaamo wax ka badan daatadiisa oo sifa loo tiriyo ama ismi loo tiriyo ama macno loo tiriyo dheeraada ama taksiis waxaad ku marteen usuuliyaadka waa qasru lcaami calaa bacdi afraadihi qasru lcaam aw taksiisu lmacna alcaam calaa bacdi alafraad idan taksiis iyo taqyiid iyo idaafo iyo wujuud iyo xaalat alitlaq iyo xaalat idaaf haddaad fahanteen macnaha sheekh uu sheegay banaanku idin yaallaa wاtifaaqhma fi smi caami laa yaqtadii tamaahulahma fi musama dalika اlsmi aad bay idinku cadday la tahay hadday wujuud iyo wujuud aynu wadaagno allay unkisu jiritaan ay wadaagaan marka la ilaaqo oon loo aanayn alla subxaana wa tacaala ama aan loo aanan loo idaafaynin makhluuq ay wadaagaan wadaagaa guud en macnaha guud wadaagnay ma keenayo in tamaahulahuma inay isku mid yihiin wujuudka makhluuqa iyo ka khaaliqa fi lxaqiiqati fi musama dalika alsmi ismiga asaga macnihiisa cinda alidaafati marka loo aanayo ila allah wtaqyiida ama alla lagu qaydo wtaksiis ama al lagu gooniyeelo walaa fi ayrihi oo cinda alilaq walaa fi hayrihi cinda alilaaq marka la qaydiyo marka la idaafeeyo iyo marka la ilaaqaba macnaha asagaa dawaad xaqaaiqdu kuma sino xaqaaiqdu kuma sino laakiin saadan u noqonin ruux wareersan ama mucatila marka lafdiga ama magaca la iطlaaqa ama isimka waxaad ka fahmaysaa mafhuum lugawi ah oo saalix in ilaahay loo idaafeeyo ama makhluuq loo idaafeeyo haddii la ilaaqayna macnaha laguma sinno ee suurat nuun baad u suuraysato macna la yidhaahdo wujuud jiritaan khaarijka haddii la yimaado waa lagu kala duwan yahay haddii ruux loo idaafeeyo adiga wujuudkaada iyo wujuudka hebel baa kala duwan iska badaa wax kale jiritaanka madowga iyo caddiinka kala duwan maca anahuma yashtarikaana fi fi musama low makhluuqaadka iska daa la makhluuq unka acraada sifaatka kala tegaya sawaadka oo madowga iyo bayaadku maxay wadaagaan ismi la yidhaahdo allow haddii loonkii la idaafeeyo madow loo idaafeeyo muxuu noqon hayaa xaqiiqa duwan oo ka duwan haddayba marka makhluuqaadkii sifaadkiisaa u kala tegahayaan famaa danuka bilkhaaliqi wa macnahaasuu sheekhu kuu tilmaamay falaa yaqulu caaqilun ruux miyir qaban maayo idaa qiila ina alcarsha shayun mawjuudun wa ana albacuuda kaneecaduna shayun mawjuudun ina haada oo kaneecada ah mil hada ay mila daka oo carshiga ah litifaaqihima ay isku waafaqeen fi musama ashay waxba iskagama dhexeeya maxaa carshigi iska khuseeya kana lakin waxay soo wada galeen mid walba in lagu ilaaqi karo shay yani wuxuu rabaa shek inuu kufahansiiyo aafada ku dhacday nimankan sifaatka ilahay ku ciyaaray ama anfiyey ama taxriifiyey wlwujuudi fi musama shay wlwujuud shay hadday la dhihi maayo marba haddii kaneecaduna ay shay tahay carshigna uu shay yahay carshi wuxuu lamid yahay kaneecada waa lagu qosli ama kaneecadu waxay la mid tahay carshiga lianna waxay wadaagaan ashay halka waxaa ku aafoobay qaacidada sheekhu uu tilmaamayo waa qaacida mutafaqa bayna jamiic awaaif bayna jamiici awaaif muctazilo markay la doodayeen falaasife iyo bainiyo qaacida way qarireen kutubtooda waxay leeyihin labada shay inay magaca wadaagaan kama dhalato in daatadoodu iyo xaqiiqadu ay isku mid tahay tamaaulna ma keeno tashbiihna ma keenayo markay ishayaan ayaga iyo falasifii bainiya ishayaan ila bainiya falasifad soo yidhi ilahi waa mawjuud iyo waa macdumada dhihi mayno si usan ushabihin mawjuudaadka marna usan ushabihin macduumaadka markaasay ku tilmaameen mumtanic lana mar haddaad shay mawjuudna ma aha ayru mawjuudna ma aha waa mumtanic hada waa mumtanic lana rafca naqidayn waa mumtanic waijtimaachumana waa mumtanic marka nafy lwujuudi wa nafy lihbaati waa mumtanic caqla wa sharcan marka fawasaquuhu bilmumtanic lana rafca naqidayn waa ka jamcihima marka waa mustaxiilun caqlan idan mucil saasay oga hadleen oo usugeen qaacida sheekhu dawku uu tilmaamay haddaad u baahata ka muraajici kitaabkan uu leeyay abulqasim albusti wadaadkii mucila musiibada ahaa kitaabkiisa la yidhahdo albaxu can adilati takfir wa tafsiq waa risaalo matbuuca ama nadka kasoo dejista akhriya toban jeer kabadan bu buu qaacida soo celinaya isagoo la doodaya falaasifo iyo baatiniyo iyo raafidada qeybtooda mushabahada musiibada ah ashaaciradu way ismaaleen qaacidada abubakr albaqilani markuu hadda baatini iyo falaasifa qeybta u dambeysay kitaabka uu la dooday xalay waa martiri ilaa sideed meelood ba qaacida kusoo celiyay oo uu leeyahy meeshay ku aafaben waa halkan ishtiraaku shay-ayni fii ismin aw iطlaaqin aw musaman kuliyin ba waxay ka laasimiyeen atamaaul bay ka keeneen aw tashbih watajsiim bay ka keeneen waagi damar waxay ku dhaceen mucailay noqdeen bui ilahay o dhan baa inkireen mar baan isku dayaya inaan aqwaashooda mucsilada iyo mashaacirada safxa sabxatayn idinku ururiy ma maca tawtiiqi bilmasaadir xusuusiya insha allahu tacaala ashaaciradu way isticmaalaan waa idin sheegay baqilani ama ninka la yidhaahdo abu cabdillahi arazi wa rajul fi lashcariya wa rajul fi lashcariya kitaabkiisa taasiis taqdiis akriya asaas taqdiis miya mise taasiis taqdiis buu ahaa asaas taqdiis wuu keenay qaacidada waxaa laakiin uu si u sharxay oo hataa ashaaciro ku qosla markay asalka ku fashilmeen kitaabkiisa nihayat alcuquul nihayat alcuquul fi dirat lusul waa maqbuuc mid eh, daciifo ay dhahaan muxuu ahaa magaciisa saciid fawda ayaa taxqiijiyey laakiin taqiiq daciif haziila wey taqiiqa midka misriga dhaamay lakin weli lama daabicin almuhim uu ku keenaya almaaalib alcaaliya qeybtada la daabacay sideedda idan waa shay musal anna waa xaqiiqa dii kale waaan haddaad tiraahdo haddaad tidhahdo maxaa laazimaya labada shay hadday magaca wadaagaan waa isku xaqiiqa haddaad tidhaahdo aniga maxamed isku mid baa noqonayna makhluuqaadko dhan baa isku darmay iska daa khaaliq iyo makhluuq khaaliya makhluq intaan la gaadhin adiga islaantaad yaa kala garanay maadaa islaantia mise ayadaa islaantia mise adaa ninka mise ayadaa ninka ii kala sheeg ila adu maxaa tahay axad ayadna waa axad makhluuq makhluuq maxaa iisoo haray shay shay mumkin mumkin mawjuud mawjuud xaadid xaadid idaa isku mid baa tihi imise shay baa isla wadaagteen idan ishtiraaku shay-ayni fi ismin caamin aw macnan kuliyin dihniy ay wadaagaan hadduu tamaatul keenayo iyo musaawaad keenayo maxaa ka laasimhaya alla xaqaaiqa xaqaaiq mukhtalifa oo adduun kala duwan ma jirta laazimayso safsadadii shala aad soo marteen ayaa meesha i maraysa macnahaasuu sheekhu tooganaya raxmat ullahi tacala caley macna aad u fiican wey sheekhu wuxuu yihi liannahu laysa fi lkhaarij ay fi lwaaqic banaanka shay-un shay mawjuuda ma jiro hayruhu ma aan kaneeciya ka ahayn carshi oo yashtarikaani ay wadaagaan fiihi carshi halkan ii dhig kaneecana halkan ii dhig shay mawjuud la yidhaahdo oo gooni oo banaankaa taagan oo laleeyahay meesha waxaa ku wada jira kaneece iyo carshigi miyaad haysaan mawjuud khaarij joogan ka hadlaya ayib waan isfana ila tahay idan waxaad fahamtay kabo kabaad fahamtay macnaha le kabo kab baad fahamtay macna kab la yidhaahdo oo kab oo dhan iskugu imaanayso oo banaanka jooga oo halkan inoo yaalla oon dhahna kabtaani ninkan kab la yidhaahday ka timid tanna kabtanay ka timid tanna kab kab oo dhan ba ninka weyne madaxa kusan bay ka timid <laughs> oo meel fadhiya ma laylaya marka macnihii dihniga ahaa ee suuraysatay ee saalix ah u subay in loo tiriyo alle ama loo tiriyo ilaahay keyrkii oo makhluuq loo tiriyo haddaad ka keentay tashbiih ka keentay iyo tamaatul waxaa kugu dhacaayo nafyu alxaqaa'iq tactiil baa imanaya macnahaasuu sheeku ka dagaala tooganaya bal idihnu maskaxda ayaa ya'hudu macnan buu qaadanayaa mushtarakan la wadaagoy wadaagaan carshi iyo dacuud oo mawjuuda kuliyan caam ah huwa musama musama alsmi lmutlaq oo huwa ah musama macna alsmi almutlaq aladi uliqa oo mawjuudka ah macnihii magacii la ilaaqay mawjuud ahaa macno guud buu xambaarsan yahay oo dihniku sawiranaya oo wujuudka ilaahay iyo wujuudka makhluuqa ama wujuudka carshiga iyo wujuudka kaneecadu ay wadaagayaan laakiin xaqaa'iqdoodu waa kala duwan tahay sifaadkoodu waa kala duwan yihiin cinda alidaafati wاltaqyiidi wاltaksiis wa qiila hada mawjuudu wa hada mawjuudu fawujuudu kuli minhuma yahusuhu isagu gooni ku yahay wujuudu kuli shayin bixasabihi wujuudu kuli shayin bixasabihi laa yashrakuhu uusan la wadaagaynin fiihi gayruhu wujuudka ilaahay lama wadaagno leanna haddii kale waxaa laazimaya tashbiih iyo tama iyo tamthiil baa lawaajibaya tashbiiha iyo naqaa-istaan anfinayno waa inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka anfino wixii naqsi ah xaqlan wa sharcan kaalcajzi fi khasaa'isihi min sifaati اlkamaal idan wujuudku waa kamaal lan alwujuuda waa afdalu min min alcadam idan haddaad tiraahdo wujuudku ilaahay waa nafsu wujuudi اlmakhluuq maxaa mushabbih mushabbih ayib macna guudoo dihnay wadaageen xaqaa'iqda khaarijiga ana waa ku kala tagsan yihiin macnahaas sheekhu tilmaamay maca ana min xaytu wadci lugawi xaqiiqaة fi kuli minhma min wujuudi اmakhluuqi wa wujuudi alkhaaliq xaqiiqu ku yahay majaaz ma aha halkaa muxuu tooganayaa halkaa wuxuu tooganayaa aafadii ashaaciro wuuna faafaahin doonaa fi qaacida asaadis ku faafaahin doonaa wujuudka ilaahay iyo wujuudka makhluuqa ma min ay ma min baab اlاshtiraak lafdi ba mise waa min baab alاshtiraak اlmacnawi labadaba haddaad tira waan khasaarinay sha mukhtaar waa jabayna alishtiraa lafdi laa munaasab walaa cilaaqata baynahuma tuu sheekhu diidan yahay ishtiraag lafdina kuma jiro ishtiraag fil khasaaisna ma jiro labada ishtiraag waa inaad diiddo laysa hunaaka ishtiraag fi lkhasaa'isi oo wujuudka ilaahay khasaa'istiisu way ka duwan tahay wujuud lmakhluuq khasaaistuu leeyahay ishtiraag lafdi ana ma jiro ee ishtiraag macnawi a jira ishtiraag lafdi haddaad tiraahdo wujuudka ilaahay iyo wujuudka makhluuqa wax cilaaqa ah a munaasaboo ka dhaxaysa iyo macna ay subada gudagalahayaan ma jiro wey oo waxaad laaqi cayn lafdul cayn tutliqu yuطlaqu cala albasirati wa cala alcayn aljaariyati w aljaasuusi w alshamsi wa cayn almaali wاdahabi wاlfida lafdigaa un baa ka dhexeeya mooyeene jaasuuska isha qulqulaysae biyaha ah tan aad wax ku fiiriso qoraxda lacagta dahabka ah maxaa ka dhexeeya ishtaraka fi lafdi wax macnoo ka dhexeeya ma jiro laa macnan kulli oo ka dhexeeya bayna الdahabi wالshamsi maca ana alafda yuطlaqu ala kulli minhuma maad fahanteed laakiin kan waa ka duwan yahay wujuud baa lagu ilaaqi ilahi subxaana wa tacaala makhluqna waa lagu ilaaqaya waxaa ka dhexeeya laakiin macna guudoo la yidhaahdo ma lafdi baa iyo uunka ka dhexeeya huna mise macna iyo lafdi waa ka dhexeeya see mushkul u yahay shee mushkul u yahay allah mustacaan ikadiya ma huwa lafd lcaam lafdiga caamka muxuu yahay caamkii usuulka iyo tacriifiya wa smun caamun kuliyun yulaqu istiqraaq iga daa si la fahmi kara igu sheeg waa smun caamun yuطlaqu calى afraadin bictibaari ijtiraaka fi macna bilaa xasrin iyo hawlahaas iga iga daa ma rabaado ma bahan ya culayskuma haysa baxdi hadda usuulia ah kuma jiro inaad fahantaan rabaa waxa ka dhexeeya idan mushrik walba maxaan leenahay wuxuu soo galay faqtulmushrikiin buu soo galaya marka khaarijka la yimaado macnaha guud buu gelayaa marka khaarijka la yimaado mid walba wuxuu leeyahay khasaa iyo sifaad u gooni ah tuul iyo carad iyo midab iyo raganimo iyo cilmi iyo iyo iyo karam iyo sifaat u gooniyo tumayizuhu can gayrihi buu leeyahay idan alcaam waa min baab اlاshtiraak almacnawi alasmaa اlmutawaatiati la odhan jira wey haddaad tirada laakiin ilaahay wujuudkiisa iyo cilmigiisa iyo raxmadiisa iyo qudradiisa oo meel iyo qudrat اlmakhluuqi iyo cilmuhu iyo iraadatuhu waوujuuduhu ilaaqa lagu ilaaqaya labadaas ba ilmi lagu ilaaqayo ama lagu laleeyahay wujuud lagu sheegayo waa min baab اshtiraaki lafdi sifaadka rabbiga ma fahmi karti faanta mucailun sideed u fahamteen marka cilmiga ilahay haddaan aada fahmin mafhuum lcilmi wuxuu yahay oo munaasabo guud aysan ka dhaxaynin cilmigan iyo cilmiga ma falan hadda ishtiraagga lafdiga iyo ishtiraga macnaga waxa udhexeeya wuxuu sheeku kuu sheegayo alwujudu waa mushtarakun macnawiyun laa mushtarakun lafdiyun lianna mushtaraka lafdiga ah laa munaasabata walaa cilaaqata bayna almacnayeyn bayna shay ila iطlaaq lafdi she mustalaxaadki baa isgelaya mustalaxaadkana isgelisaan diidanayo oo ah idan hadda waan wada soconnaa markaan ishtiraak lafdia sheegayno iyo ishtiraak macnawi waa laba mafhuum oo kala duwan fi lusuuli wa fi fi lculuum alcarabiya marka taan kuu diidana waa intaa lakin macnaha ujeeda wuu saxan yahay lafdiga hadday wadaagaan macnahna waa wadaageen waa sax waa sax laakin makaan rabna inaan kala saarna xaqaa'iqdii waa inaan mushtaraka lafdigan gooni u fahanto ma huwa mushtarak lafdi wa ishtiraaku macaanin ishtiraaku ma ashyaa ishtiraaku afraadin wa ashyaa fi lafdin laa fi macna taraad muxuu ahay lafdiga dhib ma laha mafhuma sadaqada madaqa jooji hawshaas tii ka fudud ba la fahmi laayahay macaani iska badaaba afraad mukhtalifa afraad ah, mukhtalifa iyo acyaan iyo ashkhaas kala duwan oon wax ka dhexeeyo jirin inay lafdi wadaagaan ilaaqu lafdin ka lafdi lcayn ka lafdi lcayn ma isfahan taa ma garanay ayib ishtiraagii macno waa maxay waa ishtiraaku afraadin wa ashkhaasin wa acyaanin fi macnan maa lafd lafdigee macnaha waa inay wadaagaan kal insaanku hadda ku sheegay sheekh maxamuud insaan waa mushtarak macnawi ah lakin way ku kala badnaan karaan nafsa shay taa i dambayso hadda waa inaad fahamta lafdiga macnaha waa la wadaagaa marna dadka waxaa ka dhexeeya waadh basa ee macna kama dhexeeyo idan tan uu sheekhu ka dagaalamayo oo kuri wa hada mawjuudun fa wujuudu kuli minhuma yakusuhu laa yashraku fiihi gayruhu wa cinda alidaafati cinda alidaafati waltaqyiid waa kala duwan yihin maca ana alisma min xayu alwadci allugawi xaqiiqat fi kuli minhuma ma ifaanta muxuu sheekh ujeeda miyaan diidanaha shamutar waxaan ku haystay ma ahan inuu asiibay waxa loo jeedo lakin waxaan ku haystay laba mustalax in isku daro imaada fahmi baan umalaynaya inuu asiibay waxa loo jeedo ma kuma haysto lakin markaan ishtiraak lafdiga tacriifina maxaad ma huwa almushtaraku lafdi bas la bas hadday lafdiga macnaha wadaagaanna saxiix intaasaan rabaa macnuu waa macno dihnia hadduu noqon waayo tashbiiha laazimaya macno dihnia wey xaqaa'iqduna banaanka waa inay kala duwanaato marka alاshtiraak اlafdi waxaa qaba cilaaqada bayna awsaafta ilahi asmaada iyo wujuudka rabi iyo wujuudka makhluuqa waxa ka dhexeeya waa ishtiraak lafdi ah bacdlashaacira qaba oo cabdlahi raazi uu ka mid yahay waa in aad laskaga ilaaliyo waa meelo lagu dhumo wey macnaha guud wuxuu inoo keenayaa inaan fahanno marka cilmi la yidhaahdo waxa loo jeedo marka cilmullaahi la yidhaahdaana waxaan sii fahmaynaa macno kii hore ka dheeraad ah marka cilmi la yidhaahdo waxaan fahmay mafhum lcilmi shay waa macrifat lmacluum macrifat shay alcilmu bihi waa fahmaysa marka makhluuqloot waxaa dihi waa cilmiga naaqiska ah ee jahliga ka horeeyey ee haddana la halmaamhaya laisku dardarmaya dhammaanhayay awsaaf iyo khasaais gooni qaadanaya marka ilahi loo aanayana cilmi kamaala oo azaliya oo waajib ilaahay uu ku sifaysan yahay oo oon naqsi lahayn oon jahli ka horeynin oon muktasab ahayn hawlihii baad sii daynaysaa ilahay cilmigiisa u lahay khasaaista ah liana sifata taabicatun lilmawsuuf nacam axsan allahu ilaykum qaala sheekh raximah llah ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الاسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل المسماه وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص لاتفاقهما ولا تما laada iska go laada iska go اتفاقهما اتفاقهما ولا ولا walam تماثل yalzam walam yalzam min itifaaqi اlismayni wa tamaahuli musamaahuma waاtixaadihi cinda ولم يلزم من ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص نعم معناها هذا هو إذن عدي إلى تاي ولهذا تعليل السبب كعوجة ولهذا أي اختلاف المسمى عند الإضافة اختلاف المسمى ind اضاaf اktilaaf الmacna cinda اضاafa macnihii baa isbedelaya marka loo aanayo alle ama loo aanayo oonkiisi walihada ay اkhtilaaf الmusmى cinda اضاafati wالtaqyidi wالtaksiisi bu ujeeda marka sa hadday tahay cinda اضاafna waa la wadaagaya haddii wujuudkii la ilaaqo ama mawjuud la ilaaqo waa macnaha guud waa la wadaaga markii ilahay loo aanayana waa lagu kala tegaya marka uunka loo aanayana waa wujuud isaga u cunama marka alla loo aanayo waa wujuud isaga u cunama idan itifaaqun cinda aliطlaaq waاkhtilaafun cinda alidaafa soma wada socon idla- itifaaq baa jira labadii musame ay wadaagahayaan fi lismi cinda aliطlaaq ikhtilaaf baa jira labadii musame labadii daatan hadda ujeedna musame huna macnihi uma jeedno daatadii labadii daata ay wada ay kala tegahayaan cinda alidaafa macnihii qudhigiisa ku kala tegaya labadii daataa kala tegaya macnihii ku kala tegaya marka cinda alidaafa macnihii guud labadii daataa wadaagahaya cinda alilaq waynu wada soconaabay la tahay idan sheekh wuxu walihada sama allahu nafsahu biasma wa e, sifaatahu biasma fakana tilka alasmaau mukhtasata bihi ida udiifat ilayhi laa yashrakuhu fiihi fiiha gayru macna cad soo sax ma wasama bacda makhluuqaati uunku ilahay ku magacaabay biasma mukhtasatin bihim mudaafatin ilayhim tuwaafiqu tilka alasma tuwaafiqu tilka alasma asmaada hore ilahay bay waafaqsan tahay goorma idaa quطicat can اlidaafati wاtakhsiisi waa isku mid markii laga gooyo aanaynta iyo qeybtii laga gooyo walam yalzam kama laazimeyn min itifaaqi اlismayn labada ism inay isku waafaqaan fi lmacna alcaam wey hada itifaaqu lismayni fi macna alcaam wujuud iyo wujuud ayib fi lmacna alcaam aw fi liطlaaq aw fi lafdi kama laazimin waa tamaahuli ba ani hadda ii dhigaan laakiin in wowda la goyo way fiican tahay ayib tamaul bas idin dhigan soma anaga tamaul bas ay dhigaan lakin hoosta wuxuu ku qoreyaa nusada qaarkoodba waa tamatul qoraya culays ma laha walam yalzim itifaaq ismayni labadii ism iswaafaqay iswaafaqeen fi liطlaaqi tamaahulu musamaahuma awooda la gooyo way fiicanta aad bay uquruxsantaha oo macna banaanka yaalla wey itifaaqu lismayn kama dhasho tamaahul musama ay tamaahul daatayn labada daato inay isku mid yihiin ama labada macno isku mid yihiin kama dhalanaysa wey waitixaadihi cinda aliطlaaqi wاtajriidi walidaafati wاtakhsiis macnaha banaanku yaallaa in la wadaago macno guud ama magac la wadaago ama ism la wadaago kama dhalato labay daatana isku mid yihiin kama laasimto oo tamaul wtamaaul waan soo marray waa kownu shayayni mutasaawiin mutashaabihayni min kuli wajhin taa waa soo martay ama alitiaad sheekhu hadda tamaul wuu sheegay itiaadna wuu sheegay itifaaqna wuu sheegay saddexdaa mafhuumo aan tacriifino ama tamaulu waa kownu shayayni mutasaawiyeyn aw mutashaabihayn min kuli wajhin labada shay hadday dhan walba iska shabaan isku mid yihiin tamaaul baa jiro tafaruq iyo ikhtilaaf ma jiro cilaaqadu marka saasay noqonaysa ama alitixaad wa kawnu shayayni wa kawnu shay-ayni shayan waaxidan kawnu shay-ayni shay-an waaxidan idan tamaaulka iyo itixaadka itixaadkaa sii dara labadii shay in intay midoobaan ay hal shay noqdaan wey sida ku dhacday gaaladii alxuluul walitixaad a ah, ayib wamaa anta hayra alkawni bal anta caynuhu wayafhamu hada sira man huwa daaiqu bu uri shaydaanka ibnu carabi ah waxaanu ku leey waa oo ilahay ii furay buu kuleeyahy gaalnimadaas wamaa anta hayra alkown kownkana waxaan ahayn low mamatid buu ku ori bal anta caynuhu naftiisaa tahay almakhluuqu caynu lkhaaliqi wlkhaaliqu caynu lmakhluuqi wuxuu i yafhamu hada sira man huwa daaiqu culumta nin dhan shay unbaa garanaya kuleehay saa darteed intaan dambe beedka intaan dambe anu mararka qaarkood markhaati gashada inta hore waan ka taga illa waa gaalnimo weyn <laughs> macno fiican inta dambe meelo badan bay kuu geli markaa baxi ama madxad fiican oo daqiiqa sheegto waad soo qaadan kartaa wayafhamu hada sira man huwa laakiin inta hore wama anta hayra kawna bal anta caynuhu <laughs> waa laga tagaa dhib mala alitixaad waa kownu shay-ayni shay-an waaxidan itifaaquna waa maxay itifaqa huna waa maxay waa kownu shay-ayni mutafiqayni fi lafdi walmacna alkuliyi duna alxaqiiqati walkayfiya waa muhim inaad itifaaq shey aad aad fahamto itifaaqu waa kownu shay-ayni mutafiqayni fi lafdi wاlmacna اlkuliy macnaha kuliga duna alxaqiiqati wاlkayfiya macnahaas hadduu sheeku kuu sheegaya walam yalzam min itifaaqi اlismayn fi lmacna alcaam alkuliy tamaahulu itifaaqihima cafwan tamaahulu musamaahuma xaqiiqadooda iyo daatadooda isku mid tahay iyo w itiaadi hataa inuu isku mid noqdo itiaadku waa maxay xataa itiaad suuragal maa cinda alilaq itiaadku inaad fahamto waa maa waa kawntu shayayni shayan waaxidan xataa marka la ilaaqo labada lafdi oo mawjuud iyo mawjuud ama wujuud iyo wujuud ma shay waaxid amase waa labo waa labo waa laba shay xataa cinda alilaaqi inay ma aha ma laazimayso lanna itiaadka waxaad ku tacriifisa waa kawnu shayayn mutafiqayni wa kwnu shayani shayan shayan waaxida idan wujuudi wujuud shay waaxida ma waa laba wujuud waa laba wujuud cinda alilaaqi marka lafdiga la ilaaqo watajidi marka laga dhartiro idaafada can idaafati atajid can idaafa ilaaqi bu sheekh ujeeda hadi ilaaqi bu ujeeda wa taqsina waa soo marteen walam yalzam min itifaaqi اlismayni wa tamaahuli musamaahuma wow haddii la geliyo itifaaq ismayn halkaa gelisaan baa idin fiican itifaaq ismayn saad ufahantaan fi lmacna alcaam ku qayda fi lmacna alcaam aw fi lmacna alcaam aw fi lmacna alkuliy tamaahul musamahuma wtixaadi cinda lidaq watajid can idaf wa taksiis walaa itifaaquhuma haddaad walaada daysatana dhib ma laha laakiin aniga waxaan waagan marayay cashirka akrinaya haddaba ii in la iska gooyo uma qorayo soo ma tamaahulu musamaahuma yaad halkaas geenaysaa markaad goyso mana laazim walaa yalzim itixaaduhu cinda aliطlaaqi wاtajriidi can idaafati wataksiisi itifaaquhuma markaad iska goysana haddii ha haddii wowgii hore aan la goynin oon dhahno walam yal min itifaaqi اlismayni wa tamaahulu musamaahuma waitixaadihi cinda aliطlaaqi wاtajriidi can idaafati itifaaquhuma macnahaasna sax buu noqonaya oo laada dambe la gooyo marka way saxanta walam yalzim kama dhalanin min itifaaq اlismayn labada ismar iswaafaqay fi lmacna alcaam iyo wa tamaahulu musamaahuma macnahoodoo isku mid ah macnahoodoo isku mid ah musamahooda ta ka dhigi maysid musamaahuma hadda macnaad ka dhigi in badanna waa idiin soo sheegay wa tamaahulu musa macnahoodoo isku mid ah wtixaadihi ama midooba cinda اطlaaqi marka la sii daayo lafdiga ama magaca lasii daayo wtajriid can idafa watasiis itifaaquma kaba laazimayso itifaaquma ay fi اxaqiiqati huna itifaq witifaaq itifaq fi اlafdi wاlmacna اlkuliy iyo itifaq ka waan ogol lahay itifaqan ogol lahay baa jiro oo kee ah itifaq fi اlafdi wاlmacna اlkuliy iyo itifaqan diidannahay itifaaqun fi lxaqiiqati walkayfiyan diidayna labadaaba sheekhu meesha uu ku sheegaya ka hore wuxuu ahaa walam yalzam min itifaaqi اlismayn oo itifaaq fi fi اllafdi wاlmacna alcaam tan dambe e, itifaaqo ma laazimaysana waa maxay waa itifaaquma fi fi اlxaqiiqati wاlkayfiya walaa tamathula musama macni xataa inuu siman yahay ma laazimayso cinda alidaafati marka loo kala idaafay fadla an an yataxida musamaahuma cinda alidaafati wataksiis macnihiibana xataa aan isku mid ahayn marka la idaafeeyo fadlan iska badaa in daatado isku mid noqotay musama hadda laba goor buu sheeku isticmaalay marna macnu ujeedaa marna daatu ujeedaa itifaaqan laba goor bu isticmaalna wuxuu ujeedaa itifaaqun fi lafdi wlmacna alkuliy marna wuxuu ujeedaa cadam litifaaqi fi alxaqiiqati walkayfiya macaanida marka waxaad ku fahmaysaa inaad kala qaado ma huwa tamaathul ma huwa alitixaad ma huwa alitifaaq barak allah fiik waxa ishkaala ku jira matni mswacadiy intaas xoog way yardhi badan tahay meeshaan laakiin waa yar qananaf waa qananaf laakiin wuuu sheekh wuxuu ujeedaa un haddii haddii labada shay ay w wadaagaan macno guud ama lafdi ama magac la ilaaqo kama dhalanayso inay xaqiiqada ku siman yihiin macnahana ku siman yihiin xaqiiqadana kuma sinno macnahana kuma sinno hadday lafdi wadaagaan macnaha guud ee dihnigaad suuraysanaysaa caam ah ee macnaha qudhigiisa marka loo idaafeeyey ilaahay macnihii loo idaafeeyey uunka waa ka duwan yahay intaa inaad fahanteen baan inay laba shay magac guud wadaagaan ama ism wadaagaan kama dhalato laba shay baan ka dhalanaynin daatadoo inay isku mid tahay kama dhalato waxaan kalon ka dhalanaynin macnaha xataa inay kusugan yihiin kama dhalato waxaa idhi irshaad waa caalim garaadna waa caalim baa maxaad wadaagteen sifat lcaalim aw ismu lcaalim baad wadaagteen macnaha guduud baad wadaagteen laakiin macnahaasi marka loo ti macnahaas aad wadaagteen ma keenayo adiga garaad horta inaad hal ruux tihiin e maxaad kala tihiin labadaa laba xaqiiqo kala duwan intaan ma wada soconaago haddana kama laazimayso inaad magac caalim wadaagteen inaad isku cilmi tihiin markaan xaqiiqda inaad la idaafeeyaan ka hadlaaya macnihina waa ku kala tagteen xaqiiqadana waa ku kala tagtay iyo daatadii labadaa shay inaad ifahantaan maan umalayna intaasuu sheekhu ujeedaa cibaaradu ha adkaataa noq noqoto laakiin inta waana isla fahan umaan raba ka socda أحسن الله إليكم قال شيخ الإسلام رحمه الله فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله, لأن قوله الحي اسم لله مختص به وقوله, وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به وإنما, وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج نعم نعم هذا شيء شيء وليس ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج وتفصيل لما سبق هذا هو الشيخ وصو وصو إجمالي يو هذا الربع شيخ إنه فافيه وحكم يدي هل كان ضمو أرتان وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص والإضافة walakin laysa lilmulaqi macnihii ilaaqe wujuud ah ama xayi ah ama sifadi guud musaman ay musaman daatan wey musama huna daatan dhowr kor waa idin sheegay marna sheekhu musamuhu daatu ujeeda iyo xaqiiqo marna macna ujeeda marka siyaaqun ku fahma walakin laysa lilmulaqi musaman ay daatan mawjuudan fi lkhaarij daata banaanka joogta miyaa jirta maya ay wadaagaan labadii shayba maya العقل يفهم إنسان وفهم قاعدة هرت سو مرتين أن أن ليه جري سو ما قرن إنسان إيه ظهور اللفظ من المعنى ظهور اللفظ من المعنى قد يكون لمجرد الوضع اللغوي وقد يكون بالنظر إلى ما أضيف إليه المتكلم كا أما مخاطب كا أما مستمع ومهم جدا قاعدة هذا قرنا وين سو شيء فهمتها نفس الشيء وي nafs shay tusaale gaaban hadda suban aleyhi salaatu wasalaam baa maalin maalmaha kamida wuxuu gara beel nin ansaareed u lahaa riti baa kusoo orday oo degalka dhulka dhigay nabigu wuxuu yaa iskale beertaan hebel ritigana asaga haloo yeedho nabigu wuxuu nin ritigana ilahay alaa tattaqi llah fi hada lbahima faina hada ljamala qad shaka ilaya anaka tujiicuhu watud'ibhu lafdu shaka iyo xajiya shaka ninkii gebiye muxuu yihi walaqad shakaa jamali tuula sara ya jamali laysa ilaya lmushtaka shakaa jamali ilaya tuula sara bui shakaa jamali ilaya ritigayga wuxuu ii sheegto ka dacwooday tuula sara gooraha dheerkiisa ya jamali laysa ilaya lmushtaka shaka ilaya jamali ninkaa gabayaaga uu yidhi iyo nabi maxamed shaka ilaya hada aljamal ma isku mid baa mise oo kala duwan yihi limaada lanna lafdu shaka fi lmafhuumi lugawi waa isku mid shaka shaka hal macnuu tusaaya laakiin ka nabigana waxaad ku xambaari xaqiiqaa dhihi oo si dhab ah oo xaqiiqu ritugu ugu dacwooday nabiga oo uu la hadlay nabiguna fahmay dacwadiisi doodiis kana waxaad waa majaaz ninka ree iska gabyaha iyo carbeed shaka ilaya jamali tula sara ya jamali laysa ilaya lmushtaka majaaz wey limaada xaalat lmutakalim lana nabigu yasmac maa laa nasmac wa yaclam maa laa naclam wa yaqdir maa laa naqdir isagoo makhluuqa haddana awoodteenna ka baxsan ayuu leeyahay idan waa saaxiib shakwada suuban waxaan ku xambaaraynaa calaa xaqiiqati wahya bilmucjizaati wa qawaariq alcaadaad idan ficilkan shakaa hadda waxaa kuu xadiday mafhuumkiisa kuu xadiday waxa loo jeedo xaalat almutakalim oo suubana caleyh isalaatu wasalaam kanna wadaadkan caraabiga iska gabyayna waxaad leedahay annagoo kale weeye socodka dheerarkiis iyo guuru intuu la yaabay wuxuu qadarey ritigi inuu dacwoonhayo ashtukoonayo majaas baad ku xambaaraysa idan hadiyo kore iskadaa ma asmaada afcaasha laftirkeeda wax xadidaya mafhuumkeedii macnaheeda caddaynaya meesha loo wado xaalat lmutakalim ruuxa lala hadlahayo ayib qaalata atayna taacinu ilaahay yidhi adoo dadka albaabka ila hadlay waan kugu qoslaynaa laakiin ilaahay wuxuu yidhi qaalata atayna taaixiin waxaad ku xambaari hadda ilaahay xaqiiqo maxaa ilahay yaqdiru maa laa naqdir wa yaclam maa laa naclam wax walba inuu ka hadliyo oo awood geliyo oo carab u yeelo oo hadal ka siid isagoo dhagaxaasuu rabbi ka hadlin karaa walidalika nabiga dhagax baaba salaami jiray marka haddaad had iyo goor lafdigu intaad fiirsato tiraahdo waa jamaad ama waa maalayacqi kama suuragasho hadal majaazan iska dheh adoon eegin ruuxa ku hadlay axadku hadalku ka yimid waad ku afooreysa ya alfaadu inda inda cinda alilaq bay macaani leedahay walidalika shekhu islam wuxuu yihahdaa kitaab liman baad ku mari doontaani laa yuujad ismi iyo lafdi iyo ficil mulaqa laa yuujad kulu ficlin wa qawlin wa lafdin wa ismin wa muqayadun biqara'in waa runtii ma helaysi mukhtaar baa wax sheega lagu dhihi meeshuu ku sheegay iyo cidduu u sheegay iyo xilliguu sheegay iyo xaaladiisaba durbadiisoo badi waan xukumaya wax ujeedo lafdi mutlaqa mujarad can jamiic alqaraa laa yuujad waa dihniyaat laa yuujad fi lkhaarij baan ujeednaa a inama yuujad fi tasawur dihniy ma wada soconaa waa meeshay ku dhumeen marka mutakalimiin o dhan adaa la iskaga ilaaliy ya majaaska laftiisa waxaa keenayba de qarayntaaba keentay wa waa uslub min asalib carab waxa qudhigiisa ka dhigay majaaska muxuu yahay waa qarain baa ka dhigta a qariina ka dhigta marka lafdi iska mutlaqa lama helo badahay gelina aniga hadda wasil sheekh axsan allahu ilaykum qala shaykh lislaam ibnu taymiya raximah llah ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين الاسمين بين المسمين وعند الاختصاص يقيد ذلك مما يتميز به المسميين بأي قرآن مسميين وعند الاختصاص وعند الاختصاص يقيد ذلك مما بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد منها ولا بد من هذا في جميع أسماء الله نعم. وصفاته نعم inta hadda waa iska cadday ila tahay intaan baxdiga dheer sheekhu usan gelin walakin alcaqla yafhamu min almutlaqi lafdiga iyo magacii lasii daayey yo caqli wuxuu ka fahmayaa qadaran ay macnan mushtarakan bayna almusamayeyn ay bayna addaatayn addaatayn walxaqiiqatayn wa cinda alikhtisaas marka macnihii ama ismigii yuqayadu dalika waxaa lagu qeydayaa bima yatamayazu bihi alkhaaliqu can lmakhluuq wlmakhluuq can lkhaaliq qaacidadan aad wuxuu ugu sharxay sheekhu bayaanu talbis aljahmiya mujaladka labaad saddex boqol toddobaatan iyo sideed ka fiiriya dar-iga mujaladka shanaad sideetan iyo sagaal wixii ka dambeeya nacam walaa budda ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من الم- من مشاركة المخ من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه من خصائصه سبحانه وتعالى nacam walaa budda min hada macnahan inaad walaa budda min hada sheekhu waa muhiim wuxuu ujeedaa waxaa waa laga maarmaan macno guud oo dihni ah oo lagu fahmo xaqiiqadii macnihii mafhuumkii luqa waa lagu fahmo in la helo oy labada daata wadaagayaan waa sh- waa laabudda haddii kale hawsha waxay isu bedeli ishtiraagii lafdiga ahaa lafdiga ahaa weli ishtiraag laftigiisa lamana fahmin baan filaya macno guud oo labada xaqiiqo ama labada daata ka dhexeeya waa inaan suuraysano saan mafhuumkan luqawga ufahno wujuud iyo mawjuud iyo cilmi iyo raxmo marka la ilaaqo waa inaan macno guud oo ilaahayna uu qaadan karo subxaana wa tacaala makhluuqna qaadan kara aan fahno dahniyan aan ka fahno khaalijka marka loo yimaado raxmat ullahi waa laaiqa bihi raxmat lmakhluuqna waa tii aad garanaysaan ee sakaaraadka ah macnaha guud haddaan la fahmin maxaa dhacahaya in aan labadan labada wujuud ama labada raxma wax cilaaqa aysan ka dhexaynin sida dahab iyo qorax waba usan oga dhexaynin fii dukhuulihim fi ismi alcayni walaa budda min hada fi jamiici asmaa illahi wa sifaatihi yufhamu minha sifaatkii asmaada waxaa laga fahmaya ma dala calayhi lismu lafdigu wuxuu tusay bilmuwaaaati ay bilmafhuumi lcaam bilmuwaaaati bilmafhuumi alcaam muwaaa waad soo marteen ayib alkuli almutawaai muxuu ahaa ma yadulu wayطlqu calى afraadi kaiirati bxadin sawa kalinsaani wاlxayawaani ilaa aakhirihi sheekhu baxdiga dheeraa uu soo dhameeyey intaas saddexdaas sadare keliya an laba sarbab ii tahay saddex sar ii tahay raggiina kalena in laba sar unoqotaba laga yaaba ayuu ku khulaasay intaa yarta haddaad fahanto kitaabkaa dhan ilaa uu dhammaanaya alasmaa wa wax kugu istaagaya ma jiro walaa budda min hada fi jamiici asmaa illah itifaaq kulli ah oo dihni ah iyo ikhtilaaf fi lkhaarij haddaadan keenin tactiil ama tashbiih baa ku laazimaya cinda اkhtilaaf haddaad fahmi weyda ikhtilaafka udhexeeyana tashbih baa ku laazimi cinda اlطlaaq maka wax udhexey adaad fahmi weyda waa laazimaya taciil taciil baa ku laazimaya walaa budda min hada fi jamiici asma illahi wa sifaati yufhamu minha asmaada ilahi waxaa laga fahmaya maa dala calayhi اlsm ay lafdu lafdigii wujuud ahaa ama mawjuud ahaa wuxuu tusay muxuu kugu tusay biariiqi اlmuwaaطaati wاlitifaaq alitifaaq waa cadfu tafsiir muwaaa itifaaq waa isku mid yufhamu minha maa dala calayhi اlismu bilmuwaaaati iswaafaqid iyo wlitifaaqi isyeelid fi lafdi wlmacna cinda alilaq fi lafdi wاlmacna cinda aliطlaaq ismigan iyo sifadan marka la ilaaqeen ilaahay loo aanaynin iyo marka la ilaaqeen uunka loo aanaynin waxay ka wada socdaan mafhuum dihni oo kulli ah iyo lafdiguna waa ka wada socdaan macnaha guudna waa ka wada socdaan agga dihniga intaas waa maxay maa dala caleyhi lafdu bilmuwaaaati wlitifaaqi cinda alilaq wey cinda alilaaq marka la ilaaqo labadan ismigan labada shayba wuu wadaagayaa labada daataba waa ku dhacahaya labada ismiba waa ku dhacaya ismiga ilaah iyo sifada ilah waa ku dhacaya ka makhluuqa intaas waa maxay waa cinda alilaaq yufhamu minha wa yufhamu minha waxaa laga fahmay asmaada ilahi iyo sifaatkiisa maa dalla calayhi اlismu bilidaafati wاlاkhtisaas markii ilaahay loo aaneeyo ama uunka loo aaneeyana waxaad ka fahmi macno khaas ah macno khaas ah oo ilaahay u cunama iyo macno khaasoo u cunama makhluuqa sakaraadka tii horay ahayd tii la wadaagaya sheekh cabdallah xageed aaday yufhamu minha ma ydl عalayh اlsm bاlmuwaطaأaةi wاlاtifaaqi cinda اliطlaq الإطلاق. goonima afan goonida ku maqli waaye wma dala عalayhi ay اlsmu bطariiq اliضaafati way tiisoo bilmuwaطaati ma ahayn bطariiq اliضaafati wالتksiis almanicati almaanicati min mushaarakati almakhluuqi lilkhaaliqi fi shayi min khasaais subxana wa tacala ma isfahnaada cinda alilaq waxaan ka fahmaynaa macno dihni oo guud oo caam ah oo labada usuu bada marka ma lafdigii iyo magacii qudhigiisa loo iqaaneeyo ilaahayna waxaan ka fahmaynaa macno ilaahay oo khaasoon lala wadaagin uunka marka loo idaafiyo loo aanayana macna khaaso uunka u cunama ka hore muxuu ka anfacay marka taciil iyo in la fahmi waayo naska inagu waxaan fahnaa bini aadamku wuxuu suuraystaa cilmiga uu yaqaano ee bani aadamka uu ku arkay iska qaasirka ee naaqiska ah tasawurkaas wuxuu inoo keenayaa ilaahay marka cilmi loo sheego cilmiga inaansu inay tahay sifo kamaal ah oo wax lagu ogaado macnaha guud waa inaan fahno laakiin marka alla loo aaneeyo cilmiga wuxuu qaadanaya haddana khasaais kalu qaadanaya idan laabudda min ihbaati alkhasaaisi walaa min ihbaati almacna alcaami lkuliy ya wadaada low jamacat khayr wada socona dareeri markuu intaa ka dambeey mar dambe ma istaagay أxsن اllه إlyكم وqاl شhيkh الإسلام iبن تيمyة رحimه الله وkذlika sمى اllه نفسه عlيmا xليmا وsmى bعض عباaده عlيmا fqاl وbشروه بغuلاam عlيم yعnي إسحاq وsmى آkخر xليmا فقال فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير walaysa asamiicu kasamiic wlbasiiru kalbasiir walaysa alcaliimu kalcaliim wlxaliimu kalxaliim muxuu sheekh ujeedaa khasaaistii inay kala tagaan asmaada iyo sifaatkii cinda alidaafati ila allah wa ilaa gayrihi iyagoo wadaaga macnihii guud ee mafhuumka luqawiga ah ee dihniga ah soco أحسن الله إليكم وقال شيخ الإسلام وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم وسمى بعض عباده بالرؤوف, بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وقال وقال الملك ائتوني به وليس الملك كالملك وسمى نفسه بالمؤمن فقال المؤمن المهيمن وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وليس المؤمن كالمؤمن وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امراه العزيز وليس العزيز كالعزيز وسمى نفسه بالجبار المتكبر وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر ونظائر هذا متعددة وكذلك سمى إضاف وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى نعم. سمى صفاتي بأسماء بأوصاف وشغلتك وضع الكاس بأسماء كخلضمنا بأوصاف samaa sifaatihi biawsaaf sifaadka rabbiga u lahaa ayuu ku tilmaamay iyadaa la tilmaamaya sifadii baa la tilmaamaya magac bay qaadanaysa samaa sifaatihi biasmaa ay biawsaaf iyadii baa lasii tilmaamaya laga khabrahaya maaha magac gooni ay qaadanayso waa laga waramaya hadda asmaada akhbaar buu ka wada iyadii baa laga warami marka saas ujeedaa axsan <laughs> allahu ilaykum wakadalika samaa sifaatihi biasmaa'in wasamaa sifaati cibaadihi binadiiri dalik faqaal wlaa yuxiiطuuna bshayi min cilmihi ila bima sha waqaal anzlahu bcilmih cilmiga ilahay hadda maxaa lagu tilmaamay cadamu ixaatatihi walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmihi ila bima sha idan cilmiga ilah oo sifa ahaa aya waaa lag laga khabrahayaa tilmaan baa la siinaya oo cadamu ixaaa ah ayib wa qaal إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال ألم يروا أن الله الذي خلق خلقهم هو خلقهم هو أشد منهم قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال وما أوتيتم من العلم إلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال علمك بني آدمك وحلقوت المامي qila awsaaf wey akhbaar laga bixinaya sifaatki buu sheekh ujeeda asmaadaas marka waa lagu khaldamaa saa un ufahmay insha allah dhima lah may xadhig wuxuu la dhaqaaqaya aniga dhaqaaqaya dad- dadkaas ma aha Mm. wad sheekh وقال آه، وفوق كل ذي علم عليم وقال فرحوا بما عندهم من العلم وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم وقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة nacam biquwa da ma aha tawiil tawiil ma aha waa waa mafhuum lugawi ah oo saxiixa min aada yaidu aydan ay quwatan bicidinta jamcu yadin ma aha waa maxay waa facl caadi ah aada iyo iidu waa masder waana wafi sife u rabi leeyahay oo quwa ah laga cabiray yaa loo jeeda wasma bana biaydin ay biquwatin biquwatin marka tawiil ma ah oo sheekhu tawiil waa luqadi wey lana yad jamceedu afcal afcal wey waa afcal bay ku timaada ayaadin bay noqon lahayd ama aidi waxaa tiradaba hadda biaydin baa la yii ma ah maaha ia dunyad shuqba meesha waa sifat lquwa wlqudra wasama banaynaha biaydin wa ina lamuusicuun aada yaiidu aydan waay ka tahay qadara yaqdiru qudratan ama qawa yaqwa quwatan bay yay la mid tahay ka soco waqaal wاذkur cabdna daawuud da layd ay da lquwati walaysa alcilmu kalcilmi wala lquwatu kalquwa ووصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة faqaal wawasafa iga dhigaan aniga wakadalika wasafa nafsahu biliraadati wawasafa cabdahu biliraada الله إليكم وkذلika وصف نفسه بالإراadة ووصف عبده بالإرادة فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه ومعلوم ان مشيئه الله ليست مثل مشيئه العبد ولا ارادته مثل ارادته ولا محبته مثل محبته ولا رضاه مثل رضاه nacam goormaysan noqonaynin sidaas oo mashiiئat الlahi mila mashiiئaة الcabdi noqonayn عند الإضافة cinda اidaafati wtaksiis goormay mila mashiiئat الlahi mila mashiiati ay tahay cinda اiطlaaqi wاlmacna kuli بارك الله fiikum wasil وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصف بالمقت فقال ووصفهم بالمقت فقال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون وليس المقت مثل المقت وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال ويمكرون ويمكر الله وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد ووصف نفسه بالعمل فقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ووصف عبده بالعمل فقال جزاء بما كانوا يعملون وليس العمل كالعمل ووصف نفسه بالمنادات والمناجات فقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربنا وقربناه نجيا وقال ويوم يناديهم وقال ونادي وناداهما ربهما ووصف عبده بالمناد ووصف عبده بالمناجات والم- بالمنادات والمناجات أحسن الله إليك cibaadahan unu soo qoray dhib ma laha wixii toos saasoo kale iska daaya wadaadka Mhm. ووصف عبده بالمنادات والمناجات فقال الذين ينادونك إن الذين آه، إن. الذين يقبل عليه. إن ال... أو خليه. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثر أكثرهم لا يعقلون وقال إذا ناجيتم الرسول فقدموا وقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وليس المناداة ولا المناجات كالمنا كالمناجات والمنادات ووصف نفسه وليس المنادات كالمنادات naga ka saxan hadda ka yeeli mayno mm. walaysa almunaadaatu kalmunaadaati wala almunaajaatu kalmunaajaati naam wawasafa nafsahu almunaadaat iyo almunaajaat hadda waxay xujo ku yihiin calaa madhab alashcari way baabi'inayaan lianna almunaadaat cinda ahli اlcilmi waitifaaq lcuqaqla waa maxay wa alkhitaabi bisawtin murtaficin والخطاب بصوت مرتفع لا بد من مخاطبة ولا بد من صوت مرتفع ولا بد من ارتفاع ilaahay kalaamkiisa oomay ogola ashaacir hawshaas oo dhan laysa bisawtin walaa bixuruufin walaysa lahu irtifaacun idan kitaabka o dhan baa ka hor imanaya waa muraadaadka ama almunaaja waa alkhitaab bisawtin khafiy hoos wa lagugu sheego dhegta afka lagu saaro alkhitaaba bisawtin khafiy marka adilada qur-anka o dhan baa ka hor imanaysa yani waa iska luqsi madhabkooda waanu gaari doonaa insha allahu tacala waasi ووصف نفسه بالتكليم في قوله وكلم الله موسى تكليما وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وق- وقوله carabka yarbowsiya aan dhamayna intaan وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ووصف عبده بالتكليم في قوله وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي فلما كلمه, فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين وليس التكليم كالتكليم ووصف نفسه بالتنبئة ووصف, عب ووصف بعض, خلق بعض الخلق بالتنبئة, بالتنبئة فقال وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه نبأت فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير وليس الإنباء كالإنباء وصف نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان نعم أيضا أيضا مبحث مبحث أذ عنه أي قليها الشيغان ahlu suluq ayaa jira araxmaan calama lqur'aan khalaq insaan calamahu lbayaan tartiibka tartiibka balaaqiga ama naxwiga ama carabiga wuxuu keeni laha in la yihahdo khalaqa اlinsaana callamahu lbayaan wa callamahu lbayaan wa callamahu lqur'aan lanna takhliiqu linsaan baa ka horeeya tacliim lbayaan in bayaanka iyo khitaabka sida wax loo cadeeyo lagu baro waxaa ka horeysa in lagu abuuro marka abuurkii la helo oo haddana khitaabka iyo kayfiyada loo hadlay iyo bayaanka carabka lagu furaad barataa qur-aankii ilahay laakiin sidaa ma yeeli maxaa laga bilaabay qur-aankii baa laga bilaabay kadibna waxaa lagu xijiyey khalaq alinsaan kadibna callamahu lbayaan bayaanka baa loo dambeysiyey asalna waxay in la isku cadfo jumalkan cadafkii waa la gooyey calaa ariiqat lbedel baa lagu keenay alraxmaanu callama alqur'aan khalaqa alinsaan callamahu lbayaan bedel ahaan marka waxay leeyihiin waxaa laga meesha ku jirta insaanku insaan ma aha ilaa ilaa an yakuuna mutamasikan bilqur'aan walaysa albayaanu bayaanan muctabaran ila an yakuuna muqtabasan min alqur'aan idan hawsho dhan waxay ku dul wareegtay qur-aanka saasaa loo hormariyey qur-aanku ishaaraadkiisu wax la arkay maaha marka haddii raaqil asbani wuxuu yihi haddii aanan ka baqayno ummadda inaan khilaaf waxaan dhihi lahaa insaanka aan qur-aanka aaminsanayn isticmaal laysa biinsaan luqatan wa curfan wa sharcan marka marka macnahaasa ku jira muhiim jiddan wey maxaa waagi cadafta loo gooyey maxaa loo hormariyey shaygii ahaa in la dambaysiiyo marka tartiibka carabiga jumlada la fiiriyo ilaan takhliiqa horeeya tacliim lbayaan baa ku xiga wlqur'aan farxun can lbayaan laakiin kulli maadaama ay ku dul wareegayaan oo soo sheegnay alcaqlu laa yahtadi ila bsamci wsamcu laa yatabayanu ila bilcaqli idan madaaru lhidaaya waxay noqotay hidaaya alkaamila qur-aan iyo samci bay noqotay macnahaasa marku jira ad qiimo badan khariya meelaha un ka fiiriya wasja وqال تعلمونهن مما علمكم الله وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وليس التعليم كالتعليم وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال وغضب الله عليهم ولعنه ولعنهم ووصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا وليس الغضب كالغضب ووصف نفسه بأنه, بأنه استوى على عرشه فذكر في سبع آيات من كتابه أنه استوى على العرش ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في, في مثل قوله لتستووا على ظهوره وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقوله واستوت على الجودي walaysa alstiwaau kalstiwa wasafa nafsahu bibasdi alistiwaau kalistiwa haddaan ku dhaho maxaad dhihi hadalkayga muxuu ixtimaalaa mukhtar mukhtar baan rabaa inuu ka jawaabo haddaan dhaho alistiwa wa kalistiwa maxaa hadalkayga muxuu noqon karaa haye xaqna uu noqon karaa baatil u noqon karaa see ku noqon karaa عند الإطلاق صحيح عند الإضافتنا مشبه قال أنا مشبه قال وقيسوين بنقونية بارك الله فيك واصل انت وين لدمي عبد الرحمن ما كتغين انت انا دمي فصل وين استغنى سلام ما أبو سينا ها وريت بقى النهارده أنا له ميكروفون كده. وريت ميكروفون كان kana may kan maaha kana ووصف نفسه ببسد اليدين فقال, فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ووصف بعض خلقه ببسط اليد ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود والجود الإعطاء والجود فليس فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم ونظائر هذا كثيرة فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا, ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات ومن قال له علم ممثلا لله معور الشيخ كان معطلا جاحدا ممثلا lilahi aw lahu mumahila lahu bilmacduumaati wاljamaadaat mumahila lahu sheekhu muxuu yihi waan soo sheeg waan soo sheeg waan soo sheeg waxaan rabaa cilaaqada ka dhexaysa kana mucailan jaaxidan mumahila lilahi bilmacduumaati wاljamaadaat soo idinku soo yidhi ma ahayn tacطiilku waxaa ka horeeya tamhiil markaad ilaahay sifaatka ka anfinayso eed diidayso sifaatkiisa ama asmaysa aad dafirayso horaanba waxaad soo noqotay mushabih mumaila mukayif ah markaad sifada ilahay u suuraysatay inay tahay sifaadka rabbi makhluuqaadka shabahdo oo ay balaayo keenayso ayaad anfiday sifadii idan altacطiil ystalzimu altashbiiha wاltamhiila wاtakyiifa idan waa tacطiilku waa farcun wa naashiun عن تمثيل can اtamhiil maradka markuu kugu dhaco sheekh maxamed mm ha muxuu sheekhu iskugu xidhaan ku uhi kana mucaطila jaaxida ممثل له mumahila lilahi bilmacduum mawjuudaat تمثيل مركو قف صaxiix baarak allah fiik waxaa kugu keenayba sifaatka inaad anfida muxuu yahay cudur xun baad qaaday oo ah sifada khaaliqa iyo makhluuqu iskaa kaa darmadeen isku midkaa noqdeen ayib man qaala ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضاء كرضائي أو يدان كيداي أو استواء كيدي. كاستواء أو يدان كيدي saxiix isagoo iska day qiyadaya ku qoran miya ka soco أو استواء كاستوائي كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل ويتبين هذا بأصلين شريفين وم- ومثلين مضروبين و- وبimahalayn baa idhigan وبimahalayn آه، وبمثلين مضروبين ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة nacam labada aslaada wuu bilaabi doonaa sheekhu labada mahalna wuu keeni doonaa oo marka ruuxda iyo jannada iyo nicimteedu ka dhigi doonaa ee khaatimaduna toddoba qaacidu ku sheegi doonaa waa meesha ufaafaaso khaatimadu toddoba qaacid ku sheegi doonaa oo uun ka tegaynin daa'if min adawa'if almuntasiba ila alislaam waa radinaya fi hada albaab marka kitaabku laysa kalkutubi wala shayku ka shuyuuq wallah